alxamdu لله rab اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak cla nabiyih اlkariim muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh mar waliba wakhti waliba ilaahay subxaana wa tacaala wuu mahadsan yahaa maantay oo maalin jumco ah bisha rabadaan oo bisha sagaalaad oo bilaha islaamkaana ay tahay kow taariikhda islaamku hijriguna ay tahay iyo kowdii waafaqsan bisha afraad abriil afar iyo labaatankeeda labada kun iyo labaatanka waxaynu bilaabi doonnaa insha allahu tacaala kitaabka loo yaqaano xisnu lmuslim min adkaari alkitaabi wasunna oo uu iska leeyahay doctor saciid ibn caliy ibnu wahfin alqaxdaani raximah llahu tacaala kitaabka magiciisu waa xisnulmuslim qofka muslimkaa dhufayskiisa iyo xirsixirkiisa min adkaari alkitaabi kitaabka qur-aanka ducooyinkiisa iyo adkaartiisa ku soo aroortay ayo wasunnati sunnada xisni marka xada waa la hoos dhigayaa saadkana waa la reebayaa xisnulmuslim waa dhufays gaashaan ama xirsixir qofku wuxuu isaga dhigo ku xirsixirto kitaabka waxaa iska leh sheekh loo yaqaano saciid ibnu caliy bnu wahfin alqaxtaani sheekhaas ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto wuu dhintay waana sheegi doonaa wuxuu dhashay kun saddex boqol toddobaatan iyo labadii markii hijrigu ahayd waafaqsanna ii waddanka sacuudiguna ku dhashay meel baadiye ayuu ku dhashay qoys arile oo ari dhaqda ayuuna ka dhex dhashay oo arigoodaas iyo baadiyahaas iyo miyiga ayuu ku soo barbaaray kabacdina isagoo shan iyo toban sano jira ayuu wuxuu haleelay madaaristii waxbarashada oo diinta ilaahi subxaana wa tacaala lagu baranayay dugsiga sare magaalada riyaad ayuu kaga baxay kabacdina jaamacad ayuu u gudbay majisteer buu diyaariyey dictora ayuu diyaariyey kitaabo badan oo mu'alafaadana wuu leeyahaa culummada qaybo ka midu ah waxay yidhaahdaan kitaabtiisu siddeetan kitaab kor way u dhaafaysaa uu qoray kitaabka kitaabtiisa ugu mashhuursanna waxaa ka mida ah kitaabkan hadda aynu bilaabayno oo ah xisnulmuslim waa kitaab aad u qiimo badan culummada gobol ka miduna ay tilmaameen afartan iyo afar luqadood oo luqooyinka caalamiga ah adduunka lagaga hadla ah in lagu turjumay kitaabkaasna ilaahay wuxuu siiyey qabuul aad u tiro badan aad bay ummaddu kitaabkaas uga faa'iidaysteen masaajiddu ka buuxaayo waad aragteen guri walbuu yaallaayo waad aragteen in badanoo bulshada ka mid ihi jeebkay ku sitaano waad aragteen wax ummadda noloshoodii yowmiga ahayd ka tirsanna wuu ka hadlayaa kitaabku waa kitaab aad u wanaagsan runtii ducadii galabkii tii subaxdii habeenkii seexashadii cuntada cunitaankeedii ayadii la cunay cabitaankii safarkii qofkii xanuunsanayey qofkii cadow arkay ducooyin un iyo adkaar ilaahay iyo waxa weeyaan khayr badan baynu dhexdiisa ku arki doonaa sheekhaas wuxuu dhintay ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto isagoo lixdan iyo toddoba sano jira maalin itniin ah koob iyo labaatanna ay tahay bisha muxaram kun afar boqol iyo afartankii waafaqsan oktoobar kowdeeda labada kun iyo siddeed iyo tobankii waa kitaab aad u qiimo badan qofka muslimkaana ay muhim tahay inuu ka faa'iidaysto wuxuu leeyahay shuraax badan shuraaxdaan sharaxday intaan arkay waxaa ugu qiimo badan sharaxa asagu uu saaray oo runtii mawsuuco aad u cajiiba ah oo wanaagsan nin reer shaam ah oo asaguna waxaa jira sharxay intuu sheikhu noolaa kitaabka markuu sharxay kabacdina sheikhu kitaabkii uu akhriyey xoogaa waxna tacliiqaad uu kaga sameeyo asaguna sharax aad u wanaagsan kitaabka waynu akhrin doonaa insha allahu tacaala alfaadda waxa ku qoran oo adilana waan turjumaynaayo luqadanaan ku hadlayo soomaaliga ayaan ku laqmayn doonaa waxay culummadu ka sheegeenna insha allahu tacaala iyo shuraaxa inagoo kaalmaysanaynana insha allah wixaan awoodno ama wakhtigu inagu simo ayaynu insha allahu tacaala isticmaali doonaa oo ka sheegi doonaa waxaan isku dayi doonaa qaab dhalabada iyo ardaduna ay kaga faa'iidaystaan oo lafdiga tarjumaadda xarfiga ay kaga faa'iidaystaan qofkii laga yaabay inuusan akhrin karin kitaabka waxa ku qorana ka muxaadare iyo wacdi ugu filan insha allahu tacaala inaynu u akhrino musanifkii kitaabku wuu bilaabay wuxuu ku bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim bismillaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabayaa allihii arraxmaani naxariista guud ahaaneed naxariisanayay oo naxariistiisu khalqiga iyo uunko dhan iyo kala gaartay allihii arraxiimi naxariista gaar ahaaneed naxariisanayay makhluuqoo dhanna naxariistiisa gaarsiinayay khaas ahaanna muslimiinta si gooniya ugu naxariisanayay magaca ilaahay buu ku bilowday asagoo qur-aanka kariimka ah suwarkiisa barakaysanaya siday u badan yihiin asagoo barakaysanaya nebi maxamed rasaa'ilka iyo waraaqaha uu qori jiray inuu bisinka u isticmaali jiray almuqadima hordhac buu musanifku yidhi ina alxamda mahad lilaahi allaayay u sugnaatay naxmaduhu ilaahi waan mahadinaynaa wa nastaciinuhu ilaahi kaalmo ayaan weydiisanaynaa wanastakfiruhu ilaahay dembi dhaaf ayaan ka dalbaynaa inuu dembigeenna dhaafo wanacuudu waxaan ka magangelaynaa billaahi alle min shuruuri anfusinaa nafafyaalkeenna shararka iyo xumaha ay leeyihiin wa sayi'aati acmaalina iyo acmaasheenna xumaheeda man ruuxii yahdihi uu hanuuniyo allaahu alle falaa mudilla wax dhumin la yidhaahdaa lahu ruuxa uma sugnaan waman ruuxii yudlil alla uu dhumiyaana falaa hadiya wa xanuuniya lahu ruuxa uma sugnaan wa ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha macbuud gar iyo xaq lagu caabudaa inuusa jirin ila allaahu alla maahane waxdahu keliga xaalo uu yahay laa shariika cid wax la wadaagta lahu alla uma sugnaan wa ashhadu waxaan kaloo qirayaa anna muxammadan nebi muxammed cabduhu ilaahi addoonkiisii inuu yahay iyo wa rasuuluhu alla kuu soo dirsaday sala allaahu allaha ammaanoo u naxariisto calayhi nebigeenna dushiisa sala allahu calayhi wasalama wa calaa aalihi ehelkiisa dushoodana allaha u naxariisto iyo wa asxaabihi asxaabtiisa dushooda iyo waman ruuxii tabica raacay hum ayaga biixsaanin wanaag ku raacay ilaa yowmiddiini is-abaalinta maalinkeeda inta laga gaarayo wasallama allaha badbaadiyo nebi moxamed iyo inta ka dambaysoo la sheegay tasliiman badbaadin kaiiran ee tiro badan amaa bacdu intaa ka bacdi buu musanifku wuxuu ku bilaabay inuu ilaahay mahadiyo subxaanahu wa tacaala ina alxamda lilaah mahad ilaahay baa iska leh mahad iyo ammaan mutlaqa ayuu leeyahay kamaal iyo dhammaystiran ayuu leeyahay wax allaala wuxuu sameeyey alla waa ku mahadsan yahay subxaana wa tacaala isagayna khasaa'istiisa taha ayib ilaahay baa mahad iska leh ina alxamda lilaah mahad ilaahay baa iska leh buu haddana wuxuu sheegay musanifku naxmaduhu in alxamda lilah waa jumla ismiya naxmaduhuna waa jumla ficliya labadaba waa ku bilaaba mahad ilaahi baa iska leh dhammaystiran dhan walbaba wanastaciinuhu kaalmo ayaan ilaahi weydiisanaynaa camal iyo cibaadu rabaa inuu qabto khudbatulxaajadii nebiga sal alla alih wasalam khudabkiisa qaar ka mida ah uu ku bilaaban jiray weeye ilaahi baan kaalmo weydiisanaynaay ilaahay baa ku addoonsaday addoon ilaahi baa tahay cibaadaa laguu diray haddaan ilaahi kugu kaalmayn oon ilaahi ku waafajin cibaadadu kuu fududaan mayso soonka iyo salaaddu kuu fududaan maayaan sadaqada iyo khayrku kuu fududaan maayaan sidaa awgeed baa culimmada qaar waxay yidhaahdaan waxaan fiirinnay ducooyinka lagu ducaysto kuwa ugu waxtarnimo badan oo waxaan ogaanay inay tahay inuu addoonka ilaahay ugu kaalmeeyo inuu weydiisto cibaadadiisa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaw adaan ku caabudaynaa caabuditaankan ku caabudaynana adaan kuu kaalmaysanaynaa haddaan alla kugu kaalmayn cibaadadu isu kaa qabsan mayso wanastaciinuhu ilaahay baan kaalmo ka dalbaynaa wanastakfiruhu ilaahay baan dembidhaaf weyddiisanaynaa bani aadan baynuu naha waynu gafaynaa khaladaad baa inaga dhacaya bani aadamkao dhan inuu gafo nebigeenu sheegay sal allah calih wasalam laakiin inta ugu khayrka badani ay tahay inta toobad keento ilaahay u soo noqota ilahay baan dembidhaaf weydiisanayna maqfirada waxaa loo yaqaanaa oo culimmada qaar ka midu ay ku tilmaameen marka ilaahay dembi dhaafka la weydiisanayo astakfirullah aad leedahay waa satru dunuubi maca atajaawusi in dembigaagii la asturo oo dadka laga asturo markaa dembigan gelaysay ilaahay uu kuu ceeb asturo kow haddana adoo dembigii sameeyey dadkiina lagaa asturo inaad dembigan gashay aysan kaa warqabin ilaahay uu kuu dhaafo waa hawl aad u cajiiba wey bani aadamku wuxuu leeyahay dunuubo iyo khatayaal iyo gaf badan oo ka dhaca ilaahay mooye axad ka warqabaana aysan jirin alle keligii uu ka warqabo dunuubtaasu waxay ka dhici kartaa qofka qalbigiisa wuxuu samayn karaa qalbigu xumaata ku qaban karaa xasad baa qalbigiisa geli karaa xumaata qalbiga geli karta dembigaasu waxay ka dhici karaan jawaarixda iyo xubnaha gacmaha iyo lugaha iyo carab iyo waxyaa la midkaa dembigaasu wuxuu ka dhici karaa carabka ilaahi subxaanah wa tacaala waxaa laga yaabaa intaasoo dembiyoo aad gashay kulligood ba ilaahay inuu kuu asturan cidu ku ogeyn xagganna ilaahay uu kuu dhaaf walidaalika nebigeenna waxaa ka sugan sala allahu calayhi wasalam xadiid bukhaari iyo muslim ba ay wariyeen cabdulahi bn cumar xadiidkiisa wuxuu yidhi rasuulka ilaahi baan maqloo leh ina allaha yudni lmu'mina ilaahi maalinka qiyaama wuxuu soo dhowaynayaa qofka mu'minkaa ah fayadacu calayhi kanafahu ilaahi baa asturkiisa duldhigaya addoonkaas markaasuu ilaahay wuxuu odhan atacrifu denba kada atacrifu damba kada addoonyahu dembigii sidaas ahaayo aad gashay ma garanaysaa dembigii sidaas ahaa ma xasuusataa markaasaa addoonku odhanayaa nacam haa ay rabbii rabbiyo waan xasuustaa ama ii rabbi rabbigayo adoonkugu dhaartee waan xasuustaa xataa idaa qararahu bidunuubihi markuu dunuubtiisii oo dhan qirsiiyo oo uu yidhaahda ilaahayow intaasoo dembiya waan galay wara'aa nafsahu annahu halak oo uu naftiisii is yidhaahda alailahay waa kuu dhammaatay intaanoo dembiya haddaabad gashay ilaahina maantayta uu kugu soo oogay waana asaga iyo ilaahay keliah axad ogoo kale ma leh baa ilaahay wuxuu leeyahay satartuhaa calayka fi dunyaa adduunyada intaa joogtay waan kuu asturay wa ana akfiruhaa laka alyowma maantana waan kuu dhaafaya allahu akbar inaad dembigaa gashay inuu ilaahay kuu asturo oo aan cid kaa warqabtaa jirinoo ilaahay ceebtaada qariyey qiyaamada maalinka la tagoy dadku wada qaawan yihiin oo buurya qab yihiin ooy dhibban yihiinna ilaahay uu ku yidhahdo waan kuu dhaafay fadliga ilaahay oo keliya umbaa laga helaya ogow ruux kale lagama helo sidaa awgeed baa culimmada qaar waxay tilmaameen ilaahay markaad dembigaa galaysay wuu kuu asturo waa kana xadiidkayba ka muuqataa kow haddana adoo dembigii galay buu kuu dhawaaqaya khalad baad ilahay ka gashay markaasuu kuu dhawaaqaya qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim addoommadayda naftooda ku xadgudbayow bani aadamku waxaa la yaqaanaabay bay culummada qaarkood tilmaamayaan qofku markuu dembi kaa gala iyo khalad inaadan u yeedhanoo raadsan inaadan dabagelin inaadan raacdaysan ee aad tidhaahdid fogow oo dhibka ku fogow haddaad aragtaa sidii oo khaldamayba laakiin ilaahigii ku abuurtay oo aad gefka ka gasho kuu barwaaqaynayay baa wuxuu ku leeyahay addoonkayga xadgudbayow maaha wax yar waxaad samaysay xuduuddii baad tilowday marka dembigaagiibuu asturay kow haddana wuu kuu dhawaaqayaa addoonkaygii wuu ku leeyahy haddana dembigiibuu kuu dhaafayaa in allaha yakfiru dunuuba jamiica kulli dembigoo dhan wuu dhaafaa mid yar iyo mid weynba qaarna toobad buu ku dhaafaa qaarna asagaaba sidiisa u dhaafaba marka dembigiibuu kuu asturay kow uu ceebtaadiibuu qariyey laba asagiibaa kuu yeeraya addoonkaygiiyow saddex dembigiina waa kuu dhaafay afar inaad u soo noqotid wuu kugu jeclaanaya yuxibu tawaabiin wa yuxibu almutadahiriin kuwa toobad keenoo ilaahay aadka ugu noqda iyo kuwa isdahira hadday tahay jasadkooda hadday tahay qalbigooda kuwa isdahira ilaahay waa jeceliya wuu kugu jeclaanaya inaad u soo noqotid intaa keliya maaha wixii khalad ahoo kaa dhacay oo xadgudub ahaa oo ilaahay xasanaad u badelaya yubadil اllahu sayi'aatihim xasanaat wax allaala wixii khaladoo ay galeen ilaahay wuxuu u badelayaa xasanaat iyo wanaag ruuxa keli oo laga helo allahu uu keligiisa weeyaan wanastakfiruhu ilaahay baan dembidhaaf weydiisanaynaa sida awgeed markaad ilaahiga dembidhaaf weydiisanaysid waxaad qalbiga ku qabataa ilaahu ceebtayda astur dembigana ayay dhaaf sidaa ogeed bay soomaalidu odhan jireen ilaahu carada dusheeda waa ciidda dusheeda ilaahu ha nugu ceebayn hoosteedana ha nugu cadaabin wanastakfiruhu ilahay baan dembidhaaf weydiisanayna wanacuudu billaahi ilaahay baan waxaan ka magangelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkeenna sharkooda su-aal baa meesha timid marka oo naftu ma shar bay leedahay nacam haa naftu shar bay leedahay oo nafuhu way qaybsamaan ilaahay qur-aankiisana waa ku qaybiyey qayb ka mida wuxuu ku sheegay inay tahay ammaaratun bisuu aad inay xumaatada dadka u farto waa naf xun nafna ilaahay wuxuu ku sheegay inay tahay naf mumaina ah yaa ayatuha nafsu lmumaina naf xasiloon dikriga ilaahay iyo aacada ilaahay ku xasiloon wanaagsan nafna ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay tahay lawaama waa naf canaan badan oo guulguul badan naftaas canaanta badan baa marra waxay noqon kartaa nafsun muطma'inna marra waxay noqon kartaa amaaratun bisuu hadday tahay naf wanaagsan markaad xumaatay iyo khalad gashid bay naftaada ku cananaysaa waxay ku leedaha maya ka joog ka istaaga khaladkan ha gelin ha ka fogaanin ilaahay ma awoodid cadaabkiisa ciqaabkiisa uma dulqaadan kartid caradiisa kama bixi kartid addoon uu ilaahay u noqo way ku canaanaysaayoo khaladka aad gashay bay ku leedaha kuguma fiicnee ka joog waa naf wanaagsan lawaama waxay kaloo noqon kartaa naf xun oo liidata oo markaad xumaatada samaysid kugu dhiirigelisa markaad khayrka samaysidna ku canaananaysa war waxaan waa laga fiican yahay iska daa waxaan wax fiican ma aha dhaqankan ma fiicna gabdhuhu xijaabka iska daayeen garkan iyo waxaan foolxumo weeye waxyaalaha noocaasoo kaleah laga yaaba nafta inay ku tara waa nafxun naftaasi iska qabo hangool gantadheer isaga qabo ilaahay diintiisana ku dheganow ayib wasayi'aati acmaalina iyo acmaasheenna xumaheeda baan ilaahay ka magangelaynaa qur-aanka kariimka ilahi wuxuu ku sheegay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri baddii iyo bannaankiiba fasaad baa ka muuqday oo ka daahiray xaggee buu ka yimid ayaa keenay bimaa kasabat aydiinaas dadka gacmahooda waxay kasbadeen ilaahu gacmahayagu waxay kasbadeen oo acmaala xumaheedaan kaa magangelaynaa man yahdih illaahu ruuxa ilaahay uu hanuuniyo oo jidka wanaagsan uu ku hago oo ku toosiyo falaa mudilla lahu wax dhumin kara uma sugnaan koonka khalqiga saaran kulligood hadday isu yimaadaan ruux ilaahay hadaaye iyo hanuun la maagay inay hanuunkaa garan mariyaanna ay ku talagalaan habeenkii xalay ahayoo tagay weeye waxa ay dooneen inay u hirgasho bal tan ilaahay baa soconaysa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah waman yudlil ruuxa ilaahi uu dhumiyana falaa haadiya lahu cidi ma hanuunin karto mar hadduu ruuxa alla ugu talagalay inuu ambado ruuxaas oo u dhumo ruux bani aadama oo ruuxa wax ka qaban kara lama arko qalbigiisa iimaan gelin kara mar hadduu allaba u diiday waashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qiraya oo qalbigayga ka aaminsanaha oo carabka kaga dhawaaqaya oo xubnaha kaga shaqaynaya macbuud gar iyo xaq lagu caabudaa inuusa jirin ilaa ilaaha keliya maahan keligii unbaa wuxuu yahay allaha istaahila in la caabudo waxdahu laa shariika lah ilaahay cid wax la wadaagta ma leh inaad ilaahay tidhaahdid cid baa wax la lena waa meel kaga dhacaad ilaahay meel kaga dhacday sideedana waxaad ogaataa qofku inuu cid wax la wadaago baahibaa u geysa waxaad arkaysaa daddan oo shirgoobaya baabuur bay isla yeelanayaan kambaniyo sharikaad xawaalado waxaw dadkii noloshiibay isla wadaagayaan way isguursanayaan maxaa isu keenay baahibaa isu keentay qofkaanu keligii gooni uma istaagi karo wuxuu raadinayaa marka cid noloshan shariik kula noqotoo la wadaagta dacfigaasa innagayna haystooo sidaasaan u raadinaa cidaan la noolaanna iyo sharigado laakiin allaah waa keligii waaxidun fii daatihi daatadiisa waa ku keli magacyadiisa waa ku keli sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa qaymaha badan waa ku keli axad khalqigiisa ka midana uma baahna cid uu u baahan yahay maleh laa shariika lah cid wax la wadaagtana male ayib washhadu waxaan qirayaa ana muxamada nebi muxamed sal allahu calayh wasalam cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay waa alla addoonkiisii ee ilaahay la caabuda ma aha waana sharaf nebi muxamed sal allahu calayh wasalam inuu noqdo addoon ilaahay qur-aanka alla ku sheega subxaana aladii asra bicabdihi waxaa xumo iyo ceeba ka hufnaaday ilaahiga addoonkiisa dheelmay alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi waayo cabdigaas iyo addoonkaas waa nebi muxamed sal allah alih wasalam marka waa addoon alla waaye nebiyullaahi ciisoo hadlaya baa yidhi innii cabdullaahi ilaahay addoonkiisii baan ahay ma ahi ilaahay la caabudo marka waa cabduhu ilaahay addoonkiisi weeyaan oo ilaahina ma aha ilaahina waxa weeyaan muusan dhalin ilaahina lagama abuurin waa addoon ilaahay weeye wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii weeyaan oo waxa uu sheegayaaye waa wada run xag ilaahay buu farriintan ka keena sala allaahu allaha ammaanoo u naxariisto calayhi nebiga dushiisa sala allahu calayh wasalam wa calaa aalihi ehelka nebigana allaha u naxariisto oo cid walboo raacday oo rumaysay ah si khaasa haddii loo hadlana waa banumualib iyo banu haashim wa asxaabihi nebi moxamed asxaabtiisana allaha u naxariisto waman ruuxna allaha u naxariisto ammaano tabica raacay hum nebi moxamed iyo asxaabtiisii biixsaanin wanaag oo wixii wanaag ahay oo ay sameeyeen ku raacay ilaa yowmiddiini maalinka qiyaamada inta laga gaarayo wasallama allaha badbaadiyo tasliiman badbaadin kaiiran ee tiro badan in amaa bacdu intaa ka bacdi fa haadihi tani ama fahaada kan dheh fahaadaa kani mukhtasarun mid la soo gaabiyey weeyaanoo la soo koobay ikhtasartuhu waxaan ka soo gaabiyey buu yidhi min kitaabii kitaabkaygii kitaab kitaabkan ka weyn oo uu sameeyey buu qayb ka mida gooni u alifo u saaray kitaabkaagaa muxuu ahaa wuxuu yidhi kitaabka waxaa la yidhahdaa addikru wاdducaa'u wاlcilaaju biاlruqa min alkitaabi wاsunna addikru kitaabka magaciisu waa kana laga soo gaabiyey xusnulmuslimka addikru xuska alle iyo wاdducaa'u baryada alle la baryo iyo walcilaaju in la isku daaweeyo biruqaa isku tufid min alkitaabi kitaabka qur-aanka la isku tufa iyo wasunnati sunnada nebiga sal alla alih wasalam kitaabkaasoo kitaab weyn ah ayaan soo gaabiyey buu yidhi musanifku wuxuu leeyahay kitaabka asalka waa la daabacay axaadiistiisana waa la takhriijiyey asagoo muwasaca oo afar mujallad ah xisnulmuslimkuna mujaladka koobaad iyo mujaladka labaad qayb ka mid ah ayuu kaga jiraa buu yidhi ikhtasartu waan soo gaabiyey fiihi kitaabkan dhexdiisa waa xusnulmuslimkan qisma aladkaari qaybtii adkaarta ahayd ayaan soo gaabiyey buu kitaabku waa kitaab waxyaalo badan buu ku saabsan lakiin qaybtii adkaarta iyo wardiga ku saabsanayd liyakuuna suu u noqdo mukhtasarkan iyo kan la soo gaabiyey khafiifa alxamli xambaaridiisa iyo qaadidiisu miday fududahay hadda kan xoogaa waaba la weyneeyey waagii horeta asagoo jeebka lagu rito ayuu jiri jiray haddana waa jira marka waa yaryahay qofku wuu qaadan karaa khafiif alxamli qaadashadiisa ayaa fudud suu u noqdo miday fududahay liyakuuna suu u noqdo khafiifa alxamli qaadashadiisu miday fududdahay fil asfaari safarada iyo socdaalka dhexdooda waqad iktasartu waan ku gaabsado oo ku kaaftoomay calaa matni dikri xadiidka matnigiisii sheegiddiisa matniga xadiidka un baan sheegayaabu calaa matni dikri hmm. matniga inaan sheego waqta waqad iqtasartu waan ku gaabsado oo ku kaaftoomay calaa matni dikri ee matniga sheegiddiisa ayaan ku gaabsaday waktafaytu waxaan ku kaaftoomay fii takhriijihi takhriijintiisa iyo waxa weeyaan iyo faahfaahintiisa bidikri masdarin hal masdar sheegiddiisa aw masdarayni ama laba masdar sheegiddood oo mimaa kii ka mida wujida la helay fi asli asalka wuxuu leeyaha musanifku waxaan ku gaabsaday calaa dikri lmatni matniga inaan sheego kow takhriijinta kitaabka la takhriijiyo la yidhaahda hebel iyo hebel baa wariyeyna hal kitaaboo kitaabtan ka soo qaatay ama laba kitaaba aan sheego waa hadday asalkii ku qoraayeen hadde sidaasaan samaynayaa waqad iqtasartu waan ku kaaftoomay calaa matni dikri xuska matnigiisii ama la yidhaahdo calaa dikri اlmatni matniga sheegiddiisa lakiin aniga saanaa i qoran hadda matni dikri waktafaytu waxaan ku gaabsado oo ku kaaftoomay fii takhriijihi xadiidka ku soo arooray meeshan takhriijintiisa iyo soo saariddiisa iyo faahfaahintiisa bidikri masdarin hal kitaab sheegiddii ow masdarayni laba kitaab masdarka waa kitaabtu wax ka keenay oo mimaa kii ka mida wujida la helay fi lasli asalkii kitaabka anaayo dee kitaabkan xisnu muslimka asalkiisuna addikru wاdducaau wاlcilaaju biruqa min alkitaabi wasunna ayuu ahaa mima wujida fi اlasli waman ruuxii araada doona macrifata asaxaabiyi saxaabiga barashadiisa kitaabka badankiisa waxaan arki doonnaa kuma qorna axaadiista saxaabadii nebiga ka warisay sal alla wasalam xadiidkii qayb ka mid a ah ama asagiio mujaradu sheegi qofkii marka saxaabiga xadiidkaa wariya u baahda kow aw ziyaadata takhriij aw ziyaadatan ama wax dheeraada u baahda oo fi takhriiji xagga takhriijka iyo faahfaahinta ku saabsan fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday oo laga rabaa birujuuci u noqosho ilal asli asalka kitaabkan uu noqdo qofkii saxaabiga u baahda ama xadiidkan takhriijkiisa u baahda asalkii ha u noqdo sidaa awgeed ma badin doonno xadii walba saxaabigiisii inaan sheegno ama xadii walba aan takhriijsino oo masaadirtiisa aan u noqonno maadaama uu yidhi asal buu kitaabkaanu leeyahay asalkii ha laga raadsado wa as'alu waxaan weydiisanayaa allaaha alle casa qaalibahayo wajalla weynaayih biasmaa'ihi magacyaashiisa waxaan ku weydiisan alxusnaa ee wanaagga badan iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa alculaa ee sarraynta badan waxaan ku weyddiisan an yajcala ilaahay inuu ka yeelo hu kitaabkan khaalisan mid u baraxla oo khaalis u ah liwajhi ilaahay wejigiisa alkariimi ee wanaagsan ilaahay waxaan ka baryayaa buu yidhi kitaabkan mid ilaahay dartii aan u allifay inuu iiga dhigo innaguna waxaan leenahay aamiin akhrintaan akhriyaynana ilaahay dartii allaha inooga dhigo haynaga aqbalo riyo iyo sumco iyo istususna ilaahay nagama geliyo wa an yanfacanii inuu nagu anfaco igu anfaca buu yidhi asagaa isu ducaynaya u fiirso wa an yanfacanii ilaahay inuu igu anfaco bihi kitaabkan fii xayaatii noloshayda dhexdeeda wa bacda mamaatii iyo geeridayda ka bacdi ha waa dhintay saakay qabri buu ku jiraa ciiduu ka hooseeyaa waa kanoo maanta waa dhegaysanaynaa malaayiin muslimiinta ka mid ah ayaa daafaha caalamka luqooyin kala duwan ku akhrinaysa oo ku daraasaynaysa ama ku ducaysanaysa oo ducadii inta soo qaadatay akhrisanaysa ama gurigooda uu yaallaa intuu noolaabana ilaahay qabuul siiye ilaahay waxaan rajaynayaa inuu uga dhigo sadaqa jaariyaha u socota wa an yanfaca inuu ku anfaco bihi kitaabka man ruuxii qara'ahu akhriya qofkii akhriya ilaahay ha ku anfaco ilaahu aamin baan leenahay ilaahu nagu anfac aw abacahu ama aabacah oo aabacadiisa ka qayb qaata aw kaana ama ahaada sababan sabab u noqda fii nashrihi kitaabkan faafidiisa inuu bulshada muslimiinta ku dhex faafo oo ummaddu ay bartaan oo ummaddu akhristaan oo ummaddu fahmaan qofka ka qayb qaata asagana allah ku anfaco innahu alle subxaanahu nasahnaa oo xumaan iyo ceebba ka hufnaaye waliyu daalika arrinkaa mid ehel u aho weli u a weeye waalqaadiru midka kara weeye calayhi arrinkaa dushiisa aniga iyo dadka kaleba inuu nagu anfaco wasala allaahu allaha ammaano wasallama allaha badbaadiyo calaa nebiyina nebigeenna dushiisa sala allahu calayhi wasalam muxammadin ah muxamed wa calaa aalihi nebi muxamed ehelkiisa dushoodana allaha ammaanoo badbaadiyo iyo wa asxaabihi nebi muxamed asxaabtiisa dushooda iyo waman ruuxii tabicahum raacay hum ayaga asxaabtii nebiga iyo ehelkiisii biixsaanin wanaag ilaa yowmiddiini maalinka qiyaame laga gaarayo wallahu aclam sal allah cala nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbih